وan ctban بن malik رadi الlahu taعala canhu ctban بن malik mayl kuriyey wahuwa ctbanka miman ya kumidaya shahida huwa manka xaadiray badran غazwata badrin beder gazwadeeda xaadiriya kumidaya qaala ctban inika gooliya liwuri kuntu an may bahaade usali ananaki tukadaw yahaade ligowmi goomka iya tukisiyaay bani salimin eh wakana shanu shanag may haade yaxuulu ini kala teedaw baynahom bayna qom bayni ana beenkay wa baynahum bayna qawmiya waadin waada nakalateeda ida jaat ilamdaaru madaryaala dikooya fayashuku may dhibaayay calaya ana korkay may dhibaayay ijtiyaazuhu ijtiyaazulwaadi waadigaas gudubow sheeyay dhibaay ibala masjidi masjidkooda jihadiyo lunguduba fajitu seegay rasuulalahi an seegay sala allahu alayhi wasalam faqultu lahu lirasuuli ma ingara ini an ankartu ma inkiray basari aragaya inkiri wain alwaadiya waade aladi waadigaas oo bayni an beenkay wa bayna goomi goomkay dhahdaan aadinasa yasiilu huwa waadigaasoy socde idaa waktigi iya socde jaat ilamdaaru madaryaalo kooya fayashuku may dhibeeyi calayana korkay may dhibeeyi ijtiyaazuhu ijtiyaazulwaadi waadiga suge gudubow sheeye korkay dhibe fawadidtu may jeelado fadi anaka adib rasuul allahu taati inaada seeto yani waa kay iya jeelado fadi fatusali taati inkoyt fatusaliya antaada tukuto fi bayti beedkayda tis makaana makaanka tukut makaankaas oo atakid ana weldhadahu makaanka musala makaana tukushoka weldhadaw taasa jeedada fadi faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shimay ka golaysa afcalu fale taasa wele insha allahu faqadaa huwa faqadaa rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam iya kalahay calaya korkee ijirmaade ikalahay wa abu bakrin faqadaa abu bakrin radia allahu taala canhu na kalahay bacdama istadda nahaaru maalinta marki darsanaati bacdishe واstadna رasul الlahi sala الlahu عlyه وasalam ilahi rasul shay ya idin dalabay faadinto an idimay lah linabiy an idimay gurg habgaleya yarag an idimi falam yجlis wa rasulka di hob hakalima fadeen xata gaala nabiy nabo ilaa kagooln ante ba tuxib anta jeel an usali ana ini ana tukd min beytika beytka ante katukd jeelu faashartu ishaaray lah linabiy ila lmakani an ishaaray aladi makaankaas o uxib ana anjeelay an yusaliya huwa nabag ini tukd fi fi lmakani faqama rasuul lahi yakumi sala allahu alayhi wasalam fakabarahu rasuulka takbiirsay wasafafna unoonusabni wara wara nabi nabo gadaalsheya saasnay fasala nabi nabo tukaday rakcatayn ilam rakaya tukaday ama bardinsayalarooge ha aslaatulduxa oo lasdiirida oo yani waa kay tukaday lam raka tukaday noon la tukani uma salama nabiy nabo salaam naksadi wasalamna unoona salaam naksani xiina waktigi salama nabiyo nabo salaam naksadi unoona salaam naksali faxabastu xabisay hu anabiya xabisay calaa khaziratin mishaari daraadiya liajli khazirati mishaari daraadiya yan habisi khaziradaas oo tusnacu lasoobiyahay lah linabi naba dartis lansoobi amartagaadaan manaa mishaarido lansoobi taasaan habisni fasamica ahlu daari xaafida helkeediya dheegen ana rasuulalahi sala lahu alayhi wasalam fi beyti gurigay ayi ya dheegen rasuulka geeg xaafida hagar ya dheegen fataaba rijaalun rijaal ya kulmeen rijaalas oo minhum min ahli daari daarka helse kumid a kulmeen xataa kafura rijaalu rijaalinti kubadadan fi gurigi datis rijaali kubadadaan faqaala rajulun rajulko may kagolay ma facala maliku malik may fali ay yani rajulkoo saasari laa ara ana ana ma argaayo hu hu malik ma argaayo may ka dhii malik faqaala rajulun rajulka kala booday maray dalika kaasoo maaligadi sheegahayka munaafiq un munaafiq a laa yuxibu majeel may weli allah ilahay majeel warasuulahu rasuulallahi majeel haddi rasuululahi afidon kooya kooy waayo ma argayto lankaasoy munaafiq ah ilahina majeel rasuulsheena majeel salanko eri faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shimere laa tagul dalika algawla goolkas kaaseen kagooloy may alaa tara maragaaso hu rajulkaasaaskata qaala huwa rajulka ini kagooli laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu kagooli maragaaso yabtagi haal dalabaw bidalika algawli goolkaas oo tawxiid kaseen wajalaahi tacaala ilahay dalidiis dalabaw ilahay wijishay dalabaw maragaaso yaabua faqaala nabiyuna umay faqaala rajulu rajulki hadii taasba rasulka rimeeray allaho warasuluhu ya aclamu ogaari hadii rasuul sheeg ama naxnu una fa fawalahi kidaarday ma naraa naxnuna maaragaana gudawda rajuli rajulkaas jeelantis maaragaana walaa xadiia waxadiia rajuli rajulkaas sheekidis maaragaana ilaa ila lmunaafiqiina lali sheekoysle jeeli taasa munaafiq ngariureed munaafiqiinta sarir le jeeli yaali sheekasado aragaane ay faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may kagooley baabka meelikuwaafaga baawraniya itayante fa in allaha taala ilaahay kada baab raja ka jarnay fain allaha taala ilahay kad xarama ilahay may harimay ala naari naar korshe may ku harimay man ya ku harimi gaala aman kakagooli laa ilaha ila allahu kagooli yabtagi hal dalabaayo bidalika algowlina wajala ilahay wajishay la dalaba muttafaqun caleyh hadeegtana muttafaq muslimi bukhaari isku waafageen citbaan binu malik radi allahu taala canhu wahuwa citbaan min man ya kumideya shahida huwa manka xaadiray badran gazwata badrin gazwatu bedr xaadir biramadlaana beder kadhiday ramadan biliye yani wa kay masalan sanadki lamaadi jiradi lama roogdo ramadaan ramadan asaya dhiidi biliyede muslimiinta guulaysadaayeen bilinkoreyti waay beder kolkan waa yani asxaabu rasuul markii oo nayaw la tiriya iyo may laleeyihin masalan asxaabu asxaabu beder iyo asxaabu baycat ridwan iyo asxaabu uxud iyo asxaabu saabiqiin iyo saasalan shalgaaday falaha kolka ahlu beder dadka sida boqol iyo tumay dhooraayana dadeed asxaabta dadkan fal badan iya kumidayin kolkan cidbaangna dadkaasaka jari ureed wahuwa citbaanka min mana kumid haaday shahidahu amanka xaadiray badran gaswata badar xaadiriya kumid haaday ha kaara may kagoolay citbaan kuntu ana hadi usali ki tukisiya ahadi ligoomi goomkay bani salimin aya tukisiyahay xaafida goone degnaay nireed ani dadkay tukisiyahay alay wakana shanu shanag may haada yaxuulu ini kala teedaw bayni ana beenkay wa baynahum bayna goomi qoomkay dhaadiyo may kala teedayey waadin waadiya kala teeday idaa waktigiya waala kala dhadaan waada galaay jaat ilambaaro mabari ala kooyaan adi roob kooyob datan boola maraase kalku an mel mahangudubu koran melitiyo maseedo koru mana meliyo rogan masaajidyo e katukisiyo maseedo kor fa shuka may ba dhibay calaya ana korkay may dhibaya shuku may dhibnagadeeya calaya ana korkay may dhibnagadeeya ijtiyaazuho ijtiyaazulwaadi waadigu suge gudubowshay iya korkay dhibey mururuho fihi wa waadig la maro korkay dhibe dhibala masjidiim jihata masjidihim masjidi qawmi qoomkay masaajidyo jihadiyo anan tabaw indoo walaawer dhawdhaw kuhay gadaalere laaif indoo shay laaifhayn ariga laaif kuhay kalkun dhiba inagati faul fajitu seeday rasuulalahi an seedi sala lahu alayhi wasalam anoo ictidaar kuwaydiya fakultu lah linabi nabo mayngaraynian ankartu inkiray inkasuaysana basari aragay yak inkiraay indooga walaaf kasuaysana inkiraay wa wain alwaadiya waadigi aladi waadigaasoo bayni an beenkay wa bayna goomi goomkay lamdhafi o ahaadi iyo yasiilu huwa waadigu sigee socdee idaa waktigie socdee jaat ilambaro ma daryaalakoya fayashuku dhibe calayana korkay may dhibeeyi ijtiyaazu ijtiyaazulwaadi waadi gudubo shaydh oh oo roob bibasheena biyogasoy gudub korowo kayfa wadidtu may jeelada fadi anaka alif rasuul allahu taati anta inad koyto iday marko in jeelada fadi fatusaliya antaada tukuto fi bayti gurigay dhaadis makaana makaanka tukud makaankaas artaakidon waalidau makaanka musala makaana tukishaka waalidau taasa jeelada fadi faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shameereysa afcalu fale saasa yugda saasa welew fakadaa rasuulka kalahi alaya korkee rasuululahi kalahi fakadaa rasuullahi wa abubakrin radi alahu taala anhu ya kalaheen alayana korkee ka kalaheen rasuulki abubakar o yani saaxib sheelikoy rasuulki saaxib sheekooyen radi alahu taala anhu bacdama istada nahaaru maalinta marki onayo dors adkaatay badi bacdama istada marki adkaatay annahaaru yani bahay xarun anahaaru maalinta marki adkaatay bacdishe oo ididah kulaati manaa istada nahaaru maalintu marki adkaati bacdishay inkoe wastaadana idyakooy rasuul lahi sala lahu alayh wasalam idin dalabi hagaleeya rifaadinto anin edmay lahu lirasuuli sala lahu alayh wasalam rasuulka yan edmay hagaleeriyo faadintu lahu linabiy falam yajlisua rasuulka ma fadheene hataa gaala idima fadheene hataa gaala nabiy naw ilaa kagol ayna anteba tuxibu wali an maqsuudka inkoy ofiye anta jeelu ayna anteba tuxibu antaadi jeel an usaliya inina tukud min beytika guriga halku mid haadi guriga anta katukudeo faashartu ishaaray lah linabiy ila makan in ishaare aladi makaankaas uib ana jeelay an yusaliya huwa nabog ini tukudo fihi bimakanka tukud an jeelay milan ishaare faqama rasuullahi yakumi sala allahu alayhi wasalam fakabara warasulka takbirsi wasafafna unumsabni waraahu waraa nabiy nabo gadaal sheeysani fasala nabiy nabo tukuday rakaatayn lam rakaya tukuday uma salama nabiy nabo salaam nasri wasalamna salaam nasri nunixina uktiri salama nabiy nabo salaam nasri salaam nasri facabastu xabisay huwa nabiya danti obin ofi kolkun waye rasuulki damba koye sala allahu alayhi wasalam koy martagaadahaan ah, faxabastu xabisi huwa nabiya nabiga daahilay mana daahiyo lay calaa khaziratin liajli khaziratin good culmeed daraadiya yen daahi good culmeed mishaariyonayo good culmeed lere wakti khaziro leray faxabastu xabisa huwa nabiya xabisay daahiyay calaa khaziratin liajli khaziratin good culmeed daraadiya n xabisi mishaarido good culmeed leraw daraadiya n xabisi khazirad maanamay bua mishaariyonayo yani lakadara bodod bodogo mishaariyon hilib iyonayo dhaasi iyo timir i walaasan iskada dara wal iska dardare federation ho edan fayle yani waktii hor bodolme berjer facabastu xabisay hu sheey hu yani annabiya daahiyey calaa khaziratin liajli khaziratin mishaari daraadiyayen xabisi tusnacu hiya khazirada lasuubiya lah liajli nabiy naba dartis lasuubiya martakaad ahaan fasamica may dheegena ahlu daari ahlu xaafid helshe dheegen ana rasuul allahi adheegen sala allahu alayhi wasalam fi beyti gurigay kasugunyi fataaba may kulumay fajamaca may kulumay rijaal waa kulumeen rijaala so minhu min ahli daari ahlu daar kumid ee kulumeen xataa kasura rijaalu rijaal inti kubadadan fi lbeyti gurigii dadki deegwaay waay dadki xaafidi gurigii deegwaay xataa kasura rijaalu rijaal inti kubadadan fi lbeyti guri kubadan binaan kufedheedan faqaala rajulun kalkun dadki xaafidi lan kumid elawaaye faqaala rajulun rajulka omay kagolay ma facala malikum usu malik lankileerahay may fali laa araa ana nama argaayo hum arig na argaayo yaabua may kadi rasuullahi intukoynmankoylankiibla faqaala rajul rajulka kale sun reer aabodiyaboday meeray dalika kaas oo muamaali gabilat oo adintu koy waayo rasuulka boosya koy waayo rasuulka salaam waay kaasoy munaafiqun munaafiqna laa yuxibu huwa kausuge mijeel allaha tacaala ilahay mijeel warasuulahu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsheena mijeelkaasoy munaafiq aha faqaala rasuul llahi sala lahu alayh wasalam rom walaki sheega kolku fogn la reebo lan bahañi ofka meln roog maoba lakasheego ad aragda inaad reebto lankaasan hamatoy dhaaferto lan wa waa kaoda faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilaa rasuulsha may goray laa tagul antaadan artoy dalika algowla goolkaasan artoy alaa tara maragaaso hu rajulka maragaaso gaala gadagaala inika gadagaala haleyki kagooli maragaaso la ilaha ila allahu tawxiidkaas kagooli waan yabtagi dalabaw bidalika algowli na wajh allahi tacaala ilahi wajikayla dalabaw maragaaso yaabua tari faqaala nabiyu faqaala rajul rajulki kolku erki hada onyo munaafiq laha aya nagaday meeray allahu warasuulu aclam markaaso ilaahay rasuulsha ogaari oo munaafiq meebleray taahay tawxiidkaba ilahay dartis an kagooliyata munaafiq meeblery markaas ilahay rasuulsha ogaari ama naxnu nu laakin daahirka lay fiirsadaane ama naxnu nu fawalahay kdhaarday ma naraa naxnu nu maragaan wala saasa nangari mayla waa wuddahu wudda rajuli rajulka jeedantis maragaan walaa xadiita waxdiida rajuli rajulka sheekadiis maragaan ilaa ila munaafiqiina jeeliyal sheekado maahin walaan munaafiq eri taaso korkuu si munaafiqiinta noon lada dareerel sheekode taasan eriyo faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay fa in allaha taala ilahay kad xarama huwa ilahay xarimi ala naari naar korshee ku xarimi man ya ku xarimi faala huwa manka ka ka goolay laa ilaha ila allah ka gooli lang ali lanki laa ilaha ila allah ka gool ilahay naara ku xarime wari rasuul yabtaki haal dalaba bidalika tawxiidi tawxiidkaas kaase laa ilaha ila allahu tene dalbaayo waja lah ilahay wejisa dalba ilahay dartis waasongol ilahay dartis leesa kaasoy jina mata naar mataabadaasori rasuulka sala allahu alay salam kogun ba awraju mana tawxiidkaas ini fadiliya lankaanu tawxiidka eed qiima bada ilahay ka qiima kaley ya adiidka susiya baawraja wa mutafaqun caleyh adiidkana mutafaq waay cibaadadiina sidiyaan wedatolon bahanyi wa itbaan ilemay wa tawxiidka lankoo beelo tawxiidka yani wa kay masalan furaadiyo furon ilkin bahanya ilkoogina lehelwudiyon mutafaqun caleyh wa itbaan itbaan bikasr lcayni enta hoos daw sheelakri ictibaan almuhmalati lidhibaatiri waiskanita taadi reebow sheelakri ictibaan almuhanaati lama la dhabisay fawgu kor lama lama laku dhabis ictibaan wa bacdaha bacdal hay bacdaha bacd albai bacda taa taada bacdishana ya baun bahaati ictibaan badaso muahadatun lahal dhabisi walkaziratu kazira bilkaya la akriyay badaso almucjamati lahal dhabisi wazay bizaya la akriyay hiya kariizmayla wadaqiiq buduwaay daqiiqaasoo yudbafu lakariyaw bishaxmin laka lakakariyaw yani baruura lakakariyay badodi badod ya dhaysa lakadare saasa lakakariya idin faylo mishaar idin faylo wagawluhu mishaar misgishireedi hoobet walkaroonyi ini macsaraka darsaso misme macsaraka lahashiidito taasa fayle mana kalku mishaari fayle nagadaas markaas subog le wagawluhu ku saaran taman wagowluhu saara rijaal macnaa gawlu gawluna gawluraawi raawo gool shay saaba rijaal rijaala kurumenka gooli bisa korkasa dil azmudalasa sidi koro kudhabisiya akri e ja koye wajatamacu kulumeng lay saaba rijaal rijaala kulumeng yani wa kay saas wa saaba rijaal hataa saaba rijaal rijaalanti kukuluma yani wa kay hataa kasura rijaal oo daymeera yani wa kay masalan ba saad yani wa kay saas sami ahludaari ana fasaaba rijaal rijaala kulumeng fajamaca rijaal rijaala kulumeng rijaalaso minu min ahlidaar hataa kasura rijaal tilara ja koye saabat jaa rijaal yakoen wajtamacu kulmen an cumar ibn الhadaab radi alahu taala anhu qala cumar may ka goole kadima cala rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha korshiye mahen galay sabyun gafaalaan gali bilaangiyo wlaadol gaalad laku gafaali fa idan isla marki imraatun bilaamayto min asabyi gafaalo kumid e tasaar horas id waktigaasa wajadad ma helay sabiyan unugoyar fi sabyi gafaalada ki akadas gaadase usabigaasa gaadase falsakadejaasu sabigi bibadniha badin marati maradi ede ololadiya kadajiyaas faarlacad nujiyaase farlacdiya marada nujiyaase usabigyanujiyasfagalasinjeel onugyanbaragdakaadasdajiyas kisha oo kale dhadhununujiyasdhongdaas afaqala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagolay atura aturawna atadununa malayasana hadi lmar'ata maradan tangeg malayasana baarixatan ini ridaaso walada onogsa fi naari naar fiiriyaaska ridaaso malayasana kulnaa onmerne ilaama iya ibartan hadi onogyandangasadanjeel onogsa naar fiiriyas maka ridaaso qaala nabiyu naw may kagolay faqaala nabiyu allahu arxamu bicibaadihi min hadihi biwaladiha ar allahu tacaala ye arxamu naxariiso badan bicibaadi cibaadilah alla adoomin sheeg naxariiso badan min hadi tan ku naxariiso badan biwaladiha tan unog sheeg naxariisaas ilahiy adoomin sheeg naxariisa n ku naxariis badan waay mutafaqun aleyh adeskana mutafaq waay waan cumar ibn lkhadaab radialahu taala anu ala cumar may gole kadima cala rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she korsheya may galeen asabiyon gafaaliya galeen fa isla marki imraatun imraado min asabyi gafaalo kumidaba tascaa imraadi ade rooras waay id waktigaasa wajadad hiya il ahay ida wajada dooka ida lanika ida ida wajadad hadii helo sabiyan sabi helo fi sabyi gafaalo dhadiya sabi hadi kaheloob akadad gaadasa hua sabiya unagoyan dhan hoo gafaalo karag sabyiga maylarayha migil iyo bilaan bilaan gaalo bilaantiya iyo awlaadiyo anasa gafaales kare sabiya lare kolka ida wajadad hadii helo sabiyan sabi hadii helo fi sabyi gafaalo dhadi hadii sabi kahelo akadad gobdaasa hua sabiya sabigaasa gobdaas faaltaqat dajiyaas hu sabidya bibadniha badni lmar'ati maradeeda haytiololadiya kadajiyaas faarlacat nujiyaas hu asabiya nugyarahya nujiyaas naxariisaan goobdaas nugya nujiyaas a faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kakolay aturawna atadununa malayasana aadi tanti almarata maradan tangeng malayasana baarixatan ini ridaaso waladaha nogshe ridaaso fi naari naar dhaadiya ka ridaaso malayasana kulnaa on meernay lama iya wallahi akdhaaraday faqal nabiy naomay kagolay allah lahu ilaahye arxamu naxariiso badan bicibaadi cibaadilahi alla odoomin sheeg naxariiso badan min hadihi maradan tan heshen ku naxariiso badanyi biwaladiha nog sheeg naxariisaas ku naxariiso badanyi wa متفق عليه aleyh bab raja ilahay raja raxmad ilahi saasawasangato yani mutafakun aleyh wa nabi hurayrata radi allahu taala an gaala qala abu hurayr may kagolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may kagolay lama khalaq allah ilahay marki abuuray alkalga kalgag abuuriya kataba huwa ilahay ma abtugay fi kitaabin kitaab fise may ka obtugay fahuwa kitaab kusugan cindahu ind allah ilahay abdisaadi fawga alcashri taxta alcarshi carshiga hoosisaadi may ka abtugay ilahay ina raxmati ana naxriistay taglibu hiya raxmadiyeede may kutanbadiyaasay halabi dhiribka iyo kuqaalib nagabaasoa wa fi riwaayatin halabat hiya raxmaday badida kuqaalib nagati kuroytay halabi dhiribka kuqaalib nagati wa fi riwaayatin sabagad hiya raxmaday dhagday halabi dhiribka kudhagdi mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq an abi hurayrata radi allahu taala anhu ala abi hurayr ala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may ka koray lama khalaq allahu ilahay marki abuuray alhalga halgaga abuuray ya katabahu ilahay may abtugay fi kitaabin kitaab dakis may kabtugay fahuwa kitaabka sugan cindah ind allah ilahay agdisaadi fawga alcarshi taxta alcarshi arsig walka kor jarma jiran fawga alcarshi taxta alcarshi arsiga hooskisma kitaabka sugi ahaad ilahay may kaabtugay ina raxmati ana naxriistay taglibu hiya raxmaday may kugaali nagdaas alabid irifka iya kugaali nagdaas may welay raxmada ilaahay bilaa sabab iya kooyas laakin galabka may kooyay bisababin ilay kakooye yani ilahay marki kofka ndirfa kusi walhalaay kofka adoonka walhalaay marki walhalaayla ilahay ndirfa ma ilahay maadmunasu dhirfa laakin raxmada ilaahay may bu aha adoo walban kasbane ba raxmad ilahay kasiye hadda isrin abuur meerna meernamana abuursun wanaagsano bin xaywaanaadka dhon kufayleho suuradan sudan fayl adin abuur meernamana ilahay usi kasi haddana kamaamulahay king naxariisahay irsaala king waasawelahay iyo islaama kay weli raxmadon isi kasi mana kalkun raxmada ilahay bilaa sababa kooyas raxmada badan sabab laanga kooyas laakin may maylay kooye marki adoonka walhadlahay markaasay kooye kalku may badan raxmad ilahay badan ina raxmati ana raxmaday taklib hiya raxmad ilahi gaalib naglaasi alabay dhirafka iya kugaalib naglaas wa fi riwaayatin halabat hiya raxmada gaalib nagatay alabay dhirafka kugaalib nagat wa fi riwaayatin sabagad hiya raxmada dhagday alabay dhirafka kudhagday mutafakun caleyh raxmad ilahi wa asaanimadiya waanhu an abi hurayraa aba hurajakajarn qala abu hurayr may golay samictu rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka gola iya dhegi jacl allahu ilahay may weelay araxmata naxariis ya weeli miata juzin boqol juz ya kaweeli wa faamsaka huwa ala haysiday cindahu ind allah ilahi agdis may kahaysiday bitiscatan wa tisciina sagaal i sagaala ilahi agdis kahaysiday waanzala allahu tacaala ilahay may hadijiyey fi lardi arada fiisha juzan iyo hadiji juzkaasoo waaxidan halinka fa min dalika aljuzi juskaas kaas kaas eh dartiis fa min ajli dalika aljuz juskaas kaase darteed yaya taraacam lkhalaa'igo khalqiyaalkan iska naxriisayan xataa ti aglagan lahanaato xataa tarfaca daabatu daabadi hataa oo aglalaantahakata korweelase xaafiraha xaafira daaba daabadiee goobsha lutiya korweelas can waladiha unugeedasheku korweelas lima khashyata an tusiiba hiya daabada asiibta koobsashadii hu alwalada unugaaso koobka kadhoosho lata kadhoosho koob koobsa koobsashadii daraadiyan korweelasal وanhu an abi hurayraa radi alahu anhu qala abu hurayr may ka golay samictu rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulka dheegi jacla an yaqulu rasuulka alkagol jacl lahu taala ilahay may wale aلraحmata naxariisya weli miata juzin bokol juz yakweli alamaful jacl lah alamafulkaadaas jacl lahu ilahay weli aلraحmata naxariisya weli miata juzin bokol juza kweli lamadi maful an faamtaka lahu ilahi haysaday bokol juza naxariista kweli naxariisis faamtaka lahu ilahi haysaday cindahu cind lah ilahi kis may ka haysaday tiscatan وa tisciina dagaalom isdagaaliyo ilahay diska haisle oo qiyaamalay muminiinta ilahay inka naxariise kolka hariintole ilahay hadiji waako waanzala allahu tacaala ilahay fi lardi ma hadijiyey juzan hadiji juskaas oo waaxidan hariinko eh juska hariinka eba eh, maa bayna asamaa waalardi amime jus hariinki oo raxmad ilahay kumid ebaba eh, samadi arad amime kolka hariinkaasba arado dhanka filan alilay fa min ajli dalika aljuzi juskaas kaase dartiis oo raxmada eho ilahay dhulka hadiji darteediye eh, yataraaxamu lkhalaaigo khalgiyaalka ilahay iska naxariisaya xataa tarfaca daabatu hata daabadi korweelas xaafira xaafira daaba daabada qoobsha korweelas an waladiya waladi daabati daabad onogeedashaka korweelas khashyata an tusiiba hiya yani daabad asiibta kaobsashadeed hu alwalada onogi asiib kaobsashadeed onogal doonye lutun korongaadelaas onog tartiibtisandugel tartiibtisanduge wafi riwaayati ina lilahi tacaala ilahay an sugnaadeen miyata miyata raxmatin bogo naxriis adi sugnaadeen anzala allahu tacaala ilahay adijiyay minha min almiya boqolkeesho raxmatan hadi ji racmadaaso waaxidatan racmadaaso bayna aljini walinsi jini insi dhahdiyo hat walbahaaimi wa bayna albahaimi walhawaami wa bayna alhawaami baalna noolka dhahdiyo haati yani fabi fa bisababiha fa biha fa bisababiha sababi racma racmadaas sababkeediye yatara yatacaadafuna in iska naxriisaan wa biha bisababi racma racmadaas sababkeediye yataraaxamuna iskumacna lego in iska naxriisaan wa biha bisababi racma racmadaas sababkeediye tacdifu lwaxsho door joogtada yani naxriisase cala waladiha cala awlaadiha awlaad lwaxshi dhool joogdadiyada awlaadinkan arisaas waakar allahu tacaala ilahay gadaalaan dhikay tiscan wa tisciina sagaalon i sagaal raxmatan min raxmatin a ilahay gadaalan dhiki oo yarxam llahu tacaala ilahay naxariisa biha biraxmati raxmadiyeede sagaal i sagaalke cibaadahu cibaadalahi ilahay adoomin shay muminiintinka naxariisa yawma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama qiyaama maalinteed muttafaqun alayhi xadiiskana muttafaq wa fi riwaayatin ina lilahi tacaala ilahay an sugnaaden miyata raxmatin boqol naxariisoodiyan sugnaadeen anzala allahu tacaala ilahi hadijay minha min almiya boqolkaasi shu ramatan hadiji ramadaasoo waaxidatan harinto ramadaasoo bayna aljini walinsi jini insi dhaadiyo haati wa bayna albahaimi walhawaami bahaa-imta oon aflaawada dhaadiyo i walhawaami bahalna noolka dhaadiyo haati xaywaanaadka bahalna nool waldeganina kuli dha naxariisasay indhahaydiyodog fa biha fa bisababiha sababi raxma raxmadaas jili harinto ee sababkeediye yatacadafuna dadka in iskala laabamaaya e yatacadafuna in iska naxariistaan la macneed saxaabadka cabas maylin kastay nagashe yani kolka ins nacrisa inska nagdayan kan kanka laaba meg nacrisa kaas kaasa ka laaba meg naris fa bisababiha sababi raxmatiye yatacadafuna inaska nacrisaen halgad wa bisababiha sababi raxma raxmadaas sababkeediy yataraaxamuna inaska naris isku macna le yatacadafuna yataraaxamun wa biha bisababi raxmati raxmadaas sababkeediye tacdifu yani alwaxshu tacdifu lwaxshu alwaxshu min alcadfi wahuwa almayl ilishu alxubu jiran le tacdifu laabamaasa alwaxshu waxshada kalaaba maasay calaa waladiha nogsheen kanaar isaasen kalaaba maas waakar allahu tacaala ilahi akiri tiscan wa tisiina sagaal i sagaal raxmatan min raxmati naxariisaya ilahay gadaalan dhiki aakhira lambadniki hanasi yarxam llahu tacaala ilahay naxariise biha bitisci wa tisciin sagaalon i sagaal kasa ilahay inka naxariise cibaadahu cibaadallah ilahay adoominshay muminiinta inka naxariise yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama mutafaqun caleyh raxmad ilahay saasaan waa sacsanta wasicat kula shayin saaso hadis yani tusiyahay baabureja raji kajarne rajagaas wa wara ama yuriye koofna marni mana koof ini ad obsubtalan bahanyi oo cibaadad badil raxmad ilahi nasawasanto lamadaba bayn alkawfi de warajaalan bahanyi mana kofka inti fiyaawi caafimaad gal yani maybuwa ka janaaxa iyo daahir kajanaaxa iyo daahiri shimbirka lamis garboosada isimin insimanaado markoona obsado adasade wanunglay gedged badantaa cibaada sidifadaay mankuzahay tama ley naarlay sade markoona jina ilahi naxariisiswaasa sada insamanaadnafada intiisu kayawi laakin hoo mar sakaraada nagdo markaas may lay alibe raxmad ilaahi iya alibe markaas raje rajiya alibe markaas ana cinda dani cabdi falyadon biya maashaa teginyi markaas obsajirido ama sadee dhibdaas er markaas ilaahay inti baha aabudaas naxariis badan u aha walerka jirtin kin dhaafa erto dalbada samayto nafade markaas laakin inti ada fiyaawto marna bayn bayna alkoof waraja ka janaxay daif mutafakun caleyh warawaamay wuri wadeska muslimun muslim iya wuri aylan min riwaayati salman alfarisi salman faris riwaayadiisa ku wuri radia alahu taala anhu qaala salman may ka goley qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkimay golay ina lilahi taala ilahi an sugnaaden miyata racmatin boqol naarisood fa minha min almia boqol kaasisho waa kumid haati ramatn ramado kumid haati ramadaas oo yataraaxamo inis naxariiseyan biha bisababi raxmati alkalku kalg baynahum bayn alkalki inis naxariiseyan wa tiscon wa tiscuuna alan akhiri wa tiscon sagaalo iyo sagaal raxmad liywm lqiyaamati qiyaama maalinteediyan sugnaade wafi riwaayatin in allaha taala ilahay khalaga ilahay abuuri yawma maalin khalaga ilahay abuurayay asamaawaati todoba samaawaati walardi arad abuuray ya ilahay abuuri miyata raxmatin boqol naxariisood ya abuuri kulu raxmatin naxariis kas oo boqol kaasumidana ribaaqu ma bayna asamaai sanadul hakbilaw ila lardi dhulkoontindahay iyo daboole fajacala allahu taala ilahay minha min almiyati weelay minha min almiyati haalkumidata fi ardi arada fije raxmatan o weeli fabiha bisababi ramati ramada sababkeedi tacdif lwaalidatu aadaka aada jeeladaas calaa waladiha anugta ka jeeladaas kalaabamas walwaxshu yacdif lwaxsho doorka jarki waayr simbirki bacduha bacdigoodi calaa bacdin bacdi kalaabame faida kana faida xasala hadii asalo ywm lqiyaama qiyaama maalinteed hadii asalo akmala allahu tacaala ilahay kamile ha araxmata ha almiyata ha almiyata midiya kamilay bihadihi raxmati raxmada kamile boqol naxrisoorheeda dhowti kamile a وarawaa mslim mslim iy wadi kuriye aylan min riwaayati salman alfaris radi alahu taala an qala salman may ka gore qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul si may ka gore ina lilahi taala ilahay an sugnaadeen miyata raxmatin boqol naxariisood an sugnaadeen wa fa biha is yani fa minha min almiati boqol ka heshooa kuhaati raxmatun raxmado kumid haati raxmadaasoo yataraaxamo yataraaxamu lkalgu kalgag inisnaxariiseen biha biraxmatin isnaxariiseen baynahum bayn alkalg kalgag dhahdi inisnaxariiseen wa tiscun wa tiscuuna sagaalun i sagaalna oo yani ukirat hiya tiscatu wa tisciinta walakhirayha liywm lqiyama riwaayadi a waakara lahu taala o dhama er kolka hoga dirto dhameelila taasa wa ukira wa tiscun wa tiscuunana ukirat hiya tiscun wa tisciinta yeele walakhiray liywm lqiyaamati qiyaama maalinteedi lang akiri wa fi riwaayatin in allaha taala ilaahay khalaqa huwa ilaahay abuuri yawma maalin khalaqa huwa la abuurayay asamaawaati todoba samaa walarda todobada arl abuuray ya ilaahay abuuray miata raxma boqol naxariisoodi abuuri kulu raxmatin naxariis kasana dibaagu ma bayna asama dibaag dibaagu ma bayna asama yani mala-u ma baynahuma samadi arag dhadiyo buyas dibaagu ma bayna bayna asama wal ila alardi samadila kubilaaw aradantin dhehay ya daboolase buyas dibaag daboolay waay ya buyas ralinti raxmat raxmad halintiba samadi dhulka buyas saydalintas ay dhulka dhaatiji fajacala allahu tacaala ilahay weeli minha min almiya boqolkiyaalku ahaati fi lardi arada dhadiya may weelay raxmatan raxmado ya fabihaaka bisababiha sababi raxmati raxmada sababkeediye tacdif lwaalidatu tano wala dhali naxariisas cala waladiha waladi lwaalidati waalidideeda nugsa korshe naxariisas walwaxsho wayacdif lwaxshu duur joogti naxriisas wadayru shimbirki naxariise bacduha bacdu dayri shimbirka bacdu shay alaa bacdin bacdi kala naxariise xaywaanaadkana taasay sabashena iska naxariiseen faida kana fakana taami wa habar ma gabto faida kana faida xasala hadii asalo ywم القiyamati قyaamo maalinteed hadi asalo akmal الlahu taعala idan akmala huwa ala kamile hami idia kamiley bihadi tanti aramati ramada ka kamile وacanhu an abi hurayrata radia الlahu taعala anhu an النabiy sala الlahu عalayه وasalam imam ladigi yaxki huwa rasuulka sheegay can rabi rabi nabi nabag rabi sheheshe ku sheegi tabaaraka huwa rabag barak badanaaday وataعala huwa rabaga saray qaala rabag may kagoolay adanaba cabdoon odoon adin baawi dan ban adin baawi faqaala alcabdu odoonki may kagoolay allahuma ikfir ilahu dhaaf li an laanta idin bi dembiga indhaaf faqaal allahu tabaaraka watacaala ilahi nay kagoolay adanaba cabdi adoonka idinbaawi damban dembiya dembaawi facalima huwa cabdiga inay ogaaday ana lahu lilcabdi adoonka inilay raban rabi lay rabagaasoo yakfir huwa rabag dhaafow adamba dembi dhaafow wayakud huwa rabag dadangobdaw bisababi dembi bidembi bisababi dembi dembi sababshe dadangobdaw inilay ogaadi uma caada huwa cabdigi hadina nagaday faadanaba huwa cabdigi dembaawi faqaala alcabdu mer ey rabi ya rabi rabeeyo ikfir dhaaf li liajli anla antay dambi damigayna faqaal lahu tabaaraka faqaal lahu tabaaraka watacaala ilahay may kagolay adanaba cabdi adoonkaydin baawi dan baadin baawi facalima huwa cabdi adoonka ima ogaaday ana lah lilcabdi adoonka nilay raban rabi lay rabagaaso yakfirhu rabaga dhaafo oo damba dambi dhaafo wayaakuduhu raba gobdo bidambi bisababi dambi dambi sabashay dadan gobda waa ogaadi uma caada adun adoonka inagadayto adana waadin baawi faqaal lahu tacaala faqaala faqaala alcabdu adoonki meera ey rabi ya rabi rabeeyo ikfir dhaafo an laantay dambi dambiga in faqal lahu tabaaraka wataala ilahay may kagoleedanaba cabdi adoonkaydan baaway dambagaasn baaway faaclima huwa cabdigi may ogaadi ana law lilcabdi adoonkani lay raban rabilay rabagaaso yakfirua rabag dhaafo damba dhaafo wayaakuduha rabu goblo bidambi dambi dodan goblo kad gafartu dhaafay licabdi adoonkayyan dhaafay falyafcal huwa cabdigi faloy maasha wali falaw ana yani diyaar aha n dhaafe adoon rabo dambe dhaafaw aha toobus dambe sameeye in toobushen yani in dhaafe baawurajika jarnagda yani wa ka hadis mutafakun aleyh waqawluhu qawl lahi taala hadis us ilahay golshay fal yafcali faloy maasha walifaloy faloyto ey maadaama anti badaaimaya shaksiga yafcalu falaw hakada falaw oo dembi sameeye hadi yudnibu dimbaawa hakada ti lafasira wayatuubu nagadaayo ilahay nagadaw akfir ana dhaafar ilahu liabdi faina taubata taubada may wadi tahdimu hiya taubada burburyaase maa gablaha gabla tauba taubad horti walihadiya burburyaase wa canhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alay slam fi imaam ladigi yani mutafaq aleyh la wa gawluhu gawl lahi tacaala ilahay goolshay falyafcal hifaloy maa shaa huwa cabdig wali falaw hifaloy sagool ey maadaama alcabdu odoonka dib daaimey yafcal huwa cabdig kifalaw haakada sadadan sadatan dimban sameeyo haakada maylagijee fasirse waako yudnib huwa cabdigi dimbaawaw wayatuub huwa cabdigi nagadaw ilalahi nagada ilah adik intoo bisheen iraw akfiru ana nina dhaafale ilahi saasali lawli cabdi odoonka diyaaran ahaan dhaafale hoba inaga faina taobata may weli taobada nagashade hanagashada dembilaakunagdawe taadimu hiya taobada burburyaase ma demb gablaha gabla tauba taubada hortiya dembigayaaya burburyaase waanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may goley qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may goley walahi ladi macbuda kadhaarday nafsi naftay biyadi hadiska sunaata kadhaarday low lam tudnibo low lam tudnibo isin inzan ba ulahay ladahab allahu ilahi tabifadi bikum isinsan tabifadi wala ja alakoifadi biqoomin asinkoifadi qoomkaaso yudribuna dimbaawaan alakoifadi o fa yastakfiruna allaha taala ilahay dhaafatin kudhalabaya o fa yakfir alana dhaafaw lahum lilcibaadi adoomankiyo dhaafaw baawrajilay mana dembi samay maliste laakin hadii yani alla subxaana wataala asmaadii samay kumid aha gafur raxiim kalka gafur isinkaasa laylangla dhaafaw inila halureed wacanhu an abi hurayrata qaal abu hurayra may goray qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuul sinay ka wallahi ladi macbuda ka dhaarday nafsi naftay biyadi yadi ladi ladig yadisasugnaati kadhaarday lo lam tudnibu isin indembaufan ahe haduu abdembawasan indembaufan wa ladahab allahu ilahay sabi faday bikum isin dhoma sansuuri faday sintaway fadi wala jaa ilahay lakuay faday biqoomin lakuay fadi qoom kaas oo yudnibuna dembawaya fayastakfiruna dhaafatin dalbayan allah taala ilahay dhaafatin kudalbayan fayakfir huwa alana dhaafaw lahum lilqoomi qoom kaasan dhaafaw anasa ilahay lakuay fadi baabu rajulhed mana ilahay gafur raxim wa ay yani adoonka dembawey oo dembe galo rabi shayba ogoonsado dembi shay garad ilahi dhaafe lanka marki hilaagsano maylaya marki ka jaro dembi shaynan garsanayne dembika jartan gab kaasay khatara maalankob inti dembawo ogi waana dembena galaayo hadin ilahay shay hagnagadaw ilahi gafur raxiim rawaamay uri wa deefka muslim muslim waay muslim iya wuri waan abi ayub abi ayub may bal khalid ibni zaydin magashay khalid bin zayd lankase saxaabigaas dilid abi ayub alansaari khalid bin zaydin magaashay radi allahu taala an qala khalid may kagolay mis abu ayub samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka gola dhig lo lowla anakum isinba yari rasuulka tudnibuna dembaawasan hadafan la khalaq allahu ilahi khalkan abuurad lahay khalqadaaso yudnibuna dembaawayan fayastafiruuna dhaafitin dalwaayan fayakfiru alana dhaafaw lahum lilqawmi lahum lilkhalqin dhaafaw sawa muslimun yaqulu yaqulu kagolawa dhegiya lay khalid kaasoy samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alay slam yaqulu rasuulka halka gola dhig low anakum isin tudnibuna dembaawasan hada lahayna la khalaq allahu ilahay aburlahi algan abur fari algagaaso yudinibuna dimbaawaya fayastakfiruna dhaafatin dalbayan fayafir an lah fayafirhu ana dhaafa lahum lil algi algagaas dhaafa ureed abu rajila rajila lkajar tawaamay ure dimbo alkureeba yani laakin dimbe binaadinka macsuum e mina dimbe kadiye dimbe oo kadhimay lambahanya dimbi sheegirido rabi sheegirido ilah ana adi rabageye dembigaynan taase dembeye fakfir li inisarmana markaas ilahi dhaafe tawaamay ure adska muslimo waan abi hurayrata radi allahu taala anu qaala abu hurayr may golay kuna unamayahanig gucuudan ku fidhiyahanig maca rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha macasheda fidhini macanaana abu bakrin wacumarin iljarin radi allahu taala canhuma fi nafarin nafar fishela fidhini faqama rasuululahi gumay min bayni aduurina min baynina kaadaniya kugumi faabdaa hu rasuulka daay alayna korkaan fakashina obsani ayugtadaa ini la goosado duunana una sokodaana la goosado taasa koobsani rasuulka odow iyo madiinada odow iyo wala rooge hamisinwan kuargamlay rasulka dhibaatalin jeysade taasa obsani e an yuukada wayusaaba bimakruhin fi kiyaabina canhuwa intin kumaqumna ma rasuulka dhibaatala kaasiibe taasa koobsani fafasicnaa argagahanay faqumnaa qumni fa kuntu abu hurayra dala fa kuntu alma yaaday awala may sakti kan hurey faa fasica argagayaabi dadka koobto an argahayn aniga jaryalay fakarajtu bay abtagi hal dalba rasuul allahi dalba sala allahu alayhi wasalam hata ataytu ilan kuseedo aidan beer lilansaar lankoansaariya beertoleynti kuseed wadakara abu hurayra sheeg alxadiisa sheeg biduni macduri dulilxadiis xadiiska dirishi laga bilaabowlihi gol abi hurayr abi hurayr golsindulgr faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulkina golay idhabtab abi hurayra fiman faman gofal gokilagita lakulunta wara hada lcaydi fertin dilasi kulkulun yashhadu manka saal gilaw an laa ilaha ilaha kamanjan ila llahu ilahi maahin mustayginan haliki yaginsan biha bilkalimati kalimadi hadana galbo galbisha yaginsanyi fabashirin bishaarey manka biljana bidukul ljana bishaarey sawaama yuray xadiidka muslim bawrajalek jar an abi hurayra radi allahu taala canhu qala abu hurayra may ka golay kuna unumay ani gucuudan kufidhiyahan maca rasuulilahi lafidini sala lahu alayhi wasalam macnaa un magaan magelan ili jiray abubakrin yelni jari wa cumar an ili jiran radi allahu taala anhuma badana hoob rasuulka la argo sala lahu alayhi wasalam abubakarna wal argaay cumarna wal argaay lay rasuulka hoob la arg saas daraabiyo yani geraa asaabtati lahaayen rasuulka hoob la arg abu saaxibta lamadaas wasiir oo kale haayena abubakarna wal argaay cumarna wal argaay lay marki dem maylakawilay gabrish ona sibiyanagdi marki sidii inasjaraan la aakhir inasdure hadin meelolay guriga aishala lisgaduugi taasu matalan kuna unaani gucuudan ku fidhiyaani maca rasuulillahi la fidhini sala allahu alayh wasalam macana abu bakrin wa cumar iyo macganaadin radi allahu taala anhuma asaabta dadkin wineenga lilijaran fi nafarin maca nafarin nafar kala lagam faqama rasuulullahi yakumi dadkalena roogan faqama rasuulullahi yakumi sala allahu alayh wasalam min bayni adhurina min baynina lay adhuri saailaya min bayni adhurina min baynina dhahdaan iyo rasuulka kugumi faabdaa huwa rasuulka daay alayna korkaaniya daay fakashina may obsani an yuktadaa ini lagoosado dunana unasokadaan lagoosado taasa koobsani fakashina may koobsanay an yuktadaa huwa rasuulka ini lagoosado dunana unasokadaan lajarno kumagungna lagoosado lagoosado mana maylanijed yuukada lagobado wayusaaba laasiiba mana rasuulka laasdhibaatanajeso bimakruhin walakahadaw fi kiyaamina uno magungna anu an inabi uno rasuulka unaroogna ama dhibaatalanjeysida odow odow hele taasa koobsani kolku rasuulki markahayno bahay ha hal hawaydiyoy fafazicnaa argagani fagumnaa kumni fakashinaa may koobsana an yuktadaca huwa nabag ini lagoobsado oo lagobado laasiib dunana sokadan laasiibo koobsani fafazicnaa reed argagani fagumnaa kumnay fakuntan may adile abi hureyre awal man shasakin horey awala man shasakin horeyahay fazic argaga mucalimkay bawaay lanka argagaha aning horeeye ley mana fakarajtu ba yabtagi hal dalba rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe dalba hata ataytu ilaan kuseed aidan beerta kuseeda idkaaso lilansaari lanku ansaariya ley wadakara raawi ama wadakara abu hurayra abu hurayra sheegay alxadisa sheegay bidolihi bado bimacnaa ma bidolihi macduri duli adis adis dirshilkabila goli goli abi hurayra abi hurayra golshentilkudir faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilah rasulkama gole idhabta idhabta faman kofal gofki lagita adal kulunta waraa hadal haydi beertantan e gidaalshe adal kula kulunta yashadu haal mankaasoy giraw alla ilaha ilaha kalanjan ila llahu ilahi maahina giraw mustayqinan haal yaqiinsinyi bihaadi lkalimati kalimadi ade laa ilaha ila allahu tae galbu galbu man manka galbisha yaqiinsinya adla kulanto fabashiran bishaaray manka biljana bidukul ljana jana galawshan bishaaraysa yal hadis rawaana yuri hadiska muslim muslim iya weri ay an cabdillaahi bni camrin baabu rajila haji ilahi naxarisis laa tawxiidka soylkalibanalili jana lkagalelili baabu raja waay waan cabdillaahi bni camr bn as radi allahu taala anhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama sala nabiy nabo akri qawl allahi caza wajala ilahay goolshay akri fi ibrahima fi shani ibrahim ibrahim shaanishen ilahay kagoolay sala allahu alay wasalam rabi ya rabi rabeeyo inahuna asnaamtan hanga adlalna dumiye kasiran walbadan min annaasi ee dumiye faman gofal gofki tabicahu man karayni an ilahi fainahu man kaaso mini an oba aleyhi wa gawlu cisa wa gawla ciisaan rasuulka akri wa gawsala nabiyu akri gawla ciisa akri adog yani golshay in in tucadib anta ilah hadii ad adaabto hom goomkan goomkan anhaindirti hadii ad adaabto koley fa inahum yo cibaaduka leyo odoomanka mukbasun odoomanka ley waay wain takfir hadii ad dhaafto lahum haulaai kuwan an e fa inaka ad antaad alcaziizu alihi amarsi milmaraw eto alxakiimu alihi xikmad sano shay kasta milinkatargalibiyaw farafaca yadeehi waqaala farafaca nabiyu naba korweel yadey yaday nabi ay ambiyada ilahay badi niyo langlargoob yani umuditi saasan ganarisa anin umuditay awe rasul farafaca nabiy yadeya korweel waqaala nabiy mare allahuma umati umati allahuma ya allah aleyo umati irxam umati umada ilah unaxariis irxam umati wabaka nabi nabag oy faqal lahu caza wajal ilahi may ka goley ya jibril jibrilo idhabtab ila muhamadin nabi lahi muhamed antab warabukana hal aclamu ogi fasal suaalhu ibrahim muhamed suaal mama yubki ohiyahi muhamed ohiyahay warsoy faata jibril jibril seeday huwa nabiy an seedi faakbara jibril an kabray huwa nabiy an kabri faakbara rasuulullahi rasuulullahi in faacilke faakbara rasuulullahi sala allahu alay wasalam hu jibril an kabri walan ooyahay umutay ato saasan ooyo bimaagi bimaagi gaala gaala nabi nabakagolyan sheegi walahal huwa yani yani ilahayna aclamu ogi faqaala lahu tacaala ilahay may kagolo ya jibril jibrilo idhab antaway nago ilaa muxamedin nabilahi muxamed nagoy faqul da inauna sanurdi rilgeliyaan kadika rilgeliyaan fi ummatika umada dhahdiya ki rilgeliyaan dhagyamadirider umutawal kadaada nagadaaso kadhaha araga doonto walaa walaa nasu numasirngiliyaan kaada fi ummatika le umada dhatiyama kisirngiliyaano untaas date mal cadaabayo yani odooma ngarisa umuda baaw raju kalkun rasulka umadis an shafac dalbaahi waanadin ilahaynan balan gaadi ini rilgeli koro umadis datiya iskaraada nagda doon sila weela oo ntiringiliyaan sawa muslimun وعn cabdاللahi بن cمr بن cاs رadi aلlahu taala anهum ana نabiya sala الlahu عlaه وsalam tala huwa nabag akri gowl الlahi caزa وajala ilahay gol shay akri fi ibrahima fi shan ibrahim sala الlahu عlaه وasalam nabi lahi ibrahim shanishay gol shay akri oo ilahay kagole ilahi nabi lahi ibrahim kuxikaayaday ku sheegi rabi ya rabi rabeyo inahuna adlalna dhumiyan ar inahuna asnaamtan adlalna dhumiyana kasiiran walbadan oo min annaasiya dhumiyan faman gofal gofki tabica huwa man karaoni an ira fainahu ina man man tabica kan aniray mini ani o midayo yani wa gawl lahi wa gawl lahi akriyan ana nabiya tala nabiy akri gawl lahi gawla cisa ciise golsay sala lahu alayhi wasalam ilahay kuxikaaydi akri in tucadib anta ilah adi ad cadaabtohom goomkay cadaabto kulay fa inahum ina goomi goomkay cibaadaka adoomankale wain takfir antaad adi dhaafto lahum ligoomi goomkay dhaafton fa inaka ad ilah ad antaad alcaziiz ali gaalibe ho amartay lankoorkooy on jarnay gaalibe yata arintis fuliisadaw ugun shay sidisankatargalile indareeraw lankoorkooy korong hayn yani alxakimu xikmatan yata shaykas milnkasirgalyadias saasa kama aydaas ahi farafaca nabiy nabo korweelyadey waqaala nabiy allahuma umati allahuma umati allahuma ya allah aleo umati irxam umati ilah umati ignaris allahuma arxam umati ilah umati ignaris ay rasul wabaka nabiy nabo reedoy ambiyada ilahay lambumadisan rocugoyahay iyo ilahay intugahay anin umada ilah ingbadbaadiye wabaka nabiy nabogoy faqaala allahu caza wajal ilahay may kagooley ay yani ya jibril jibrilo idhabtab ila muhamadin nabi lahi muhamad tab warabuka rabigan haal aclamu ogi oo yani muhamad walawsun oyahayna ogi faanse wa warsoy fasala suaal muhamad suaal ma wala suaal yuki huwa maagoyahi muhamad wala ka oyahay hawarsoy faata jibril jibril sa nabiy ansa faakbara rasuul lahi sala lahu alay salam an kabri u jibril an kabri bima walaagi an kabri qaala yani qaala nabiy naba ka goori an sheegi walhaal huwa ilahayna aclamu ogiya an sheegi sa isan oyahay ilahay inka sheego faqala lahu taala ilahay may ka goraya jibril idaktab ilaa muhamadin nabig muhamad inta muhamadka inta fakul dhe ya inaun sanurli naxnu naridgeliyaan kada karidgeliyaan fi ummatika umada dhatiya karidgeliyaan umada dhatiya may karagi doonte walalkaraada nagadaas walaa nasuu naxnu onamatiringeliyaano ilahi kaada nabiylahi muhamed o makatiringeliyaan bawraji kalku nabiylahi muhamed obadis naxariisa ilahay naxariisu doono raji jar raji ni jarto listusiyay bawraja aadis non raji ilahi naxariisa lirajeeya lanku gursugaana tusiyaan hawaama yuri adisku muslimun an mucaadi bni jabali radi alahu taala anhu gaala mucaad may ka golay kuntu an haadi ridba nabi naba reestaarsa haadi alaa ximaarin dameerka korshe reestaarmaay faqala nabi mara ya mucaad hal tadri kataase ma xaqullah ilahi habshay alaa cibaadi ibaadilah ilahay adoominsha korshokale wama xaqul ibaadi adoomanka dilin alalah ilahay korshokale kultan mary allahu warasuluhu aclamu qaala nabi naumay golay fa ina xaq allah ilahi habshay alaa cibaad adooman korsho haqikaleymaye yacbuduni aabudan walahu taala walaa yushriku lagudajin bi bilah ali shay an lagudajin wa xaq alcibaadi fa ahay faina xaga alcibaadi dooman kabsho ala lahi kalahina anlaa yucadibahu alan adaab man adaanua laa yushrikna wilaajan bi bilah lishayn shayn wilaajan fakultan mere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo afalaa ubashiru ana an ma bishaarayaayo annaasa dadka man bishaarayaayo kala nabiy naumay kagolay laa tubashir anta inin bishaarasayhum annaas fayatakilu iskulan fayactamidu iskulan reed ishaarada iskulaano reed camalki raayan ay welna inin sheegdoy muttafaqun caleyh amay sheegi reed markiisa dembi gobsaday usaadamishaan dhawaal markaasa sheege mood nadiif an mucaadi bni jabal fakih hadi uma radi alahu taala anhu qaal kuntu an hadi ridfa nabiy nabag reesaarshi hadi raakiban alfahu alfa nabiy nabag gadaalshee saarnaay ala imaarin dameer kolshee saarnahay faqala nabiy nabag may ka goray ya mucaad hal tadri kasaasa ma xaqullah ilahi shay ala cibaadi ibaadilah ilo doomin shay kolshe agalay kasaase odoomanka wali xuquuga ilahi inkubahanyi lankubahanyi odooman kasaase wama xaqula ibaadi doomanka agalayno cala lah ilahay kolshee kalayin ala sabiili lfadli walikraam ilay maayn wama cala lilahi shayun yajibu ilahay walka waajiba mujar wama xaq lcibaadi adooman kagsho kasaase suaalo wama xaq lcibaadi adooman kagsho alalah ilahay kulshay kalayn kasaase cala sabiili lfadli watakrimi an kalayn ilahay walma kawaajibaayo golson may kagolay allahu warasuuluye aclam og in xaggu suge namakasano ilahay rasul sheego qala nabiyna may kagolay fa ina xaq allahi taala ilahay agshay ala lcibaadi adoomanka kaley adoomanka maylan kubahanyi an yacbudu ini aabudan cibaadad ilahay laysiyam bes lan an yacbudu aabudan allaha taala ilah aabudan walaa yushriku hun lagudaajina bi bilahi tafsir yacbudutiya lafasra walaa yushriku lagudaajin bi bilahi ala shayan shayan lagudaajin wa taasu manaa ilahay waxidan bes ilahay waaxidnimadiis bes wal ilahay fari fartoonadan wal kuray kureertoobnaan ilahay waaxidan tan kan wa xaq lcibaadi fa ina xaq alcibaadi doomanka dilayin iyo hoo badiifadiyo gudaano ilahay caabudaan oo ilahay nin sharay waanama yoona xaga layin waxaq alcibaadi doomankaas sho alalah ilahay kalayin cala sabiili lfadli wlixsaan ilaywa an laa yucadiba huwa ilahay ng adaaban man ng adaaban wa laa yusrik nagudaajiyaan bi bilahi lah shayan shay nagudaajiyaan ang adaaban fakultan may kagole ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisa bishaar watan yeede afalaa ubashiru ana ma bishaaraya naas dadka ma bishaarayaayo dadkin sheegay xadiiskan kan qaala nabi mari maya laa tubashir ini bishaaraysay huma naas may wali fayatakilu talasaardan fayactamidu cala hada lqawl iskubaano ri daacada gaabiyan ay welna inin emashaagi reed markisu dembi koobsadi oo sakraad nag markaasa sheegay cilma bariyo sheeyan barido daraadi mutafakun alayhi wa an lbara bin azib rajula kijar dar bin azibin radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naumay ka gole almuslimu idaa suila huwa muslim hadii suaal fi lkabri kabrig latiisa suaal yashhadu huwa muslimkaas may gire laa ilaha ilah kalanjar ila allahu ilahi maayo waana muxamada nabiyllahi muxamadan rasuulullah ilahi idegtaiya gire fadalika alikraaru bilowkaas kaase gawluhu gawlullahi taala ilahay golshay wa yusabit llahu ilahay may sugu doonay aladina kuwiya suge amanuu rumaayen bilqawli goola kusuge golkaas oo haabiti sugo fi lxayaati nolol adunya dhawaytin kusuge wa fi laakiratin kusuge gabrag marki galaayeno tawciid kasa dhiraayen wa ahay wa fi laakirati kolkan gabrag lakafasir gabrag dhatis saasu masalan mutafaqun alayhi waan anasin radi allahu an ilbara bin cazib radi allahu taala anhu ani nabiy sala llahu alay slam qala nabiy naumay ka golay almuslimu lanka muslimka e idaa suila huwa muslimka di lisuaalo fi lqabri gabrag dhatis sooka jar lisuaal malakenti mela fadhesiyanha man rabuka lere kalku gabrigdsuaal ma yashhad hua muslimka gire an laa ilaha ila lah ilahay katoosiye horto lanfaylahob hay tawxiidkaba dafku haytay saas hayti gabrigi daftiska gire yashhad gire an laa ilaha ilaha kalanjan ila lahu ilahay maay wa ana muxamadan nabagi lamaxadsadiyina rasuululah ilahay deegshe iya gire kadalika aligraaru gira kaas kaas gawlu gawlullahi taala ilahay golshay waay o yani ilahay kagole yuabit suge allahu taala ilahiy suge aladina ku amanu rumaayeen alinaba rumaayeen suge bilqawli goola kasuge goolki asaabiti sugnaa laa ilaha ila lah lae muhamadu rasul lahi ta fi lxayaati nololya dunya dhawaysa kasuge adunya marki roogento ahlu tawcid ahan tawcidka karsanaay wafi laakiratin kasuge gabragana sidian sugaayano mutafakun alayh an anasin radi allahu taala anhu an rasuli lahi sala lahu alay salam qala rasulka may gole ina alkafira gaalka ida camila hadii camal falo xasanatan winaag camal falo udcima walguudiya biha bisababi sabab sana xasanadaas sababkeed y ducmatan dacaan naguudiye min addunya lags addunya la walaa shayin gurur lanka ziyaadiye waama almu'minu lanku mu'minke fa in allaha tacaala ilaahey yaddakilu ilahay nkeediye lahu lilmu'min xasanaati xasanaati lmu'min muminka xasanaatiy nkeediye fi laakhirati aakhira fiisi nkeediye wayucqibu alla yani waa kay irbisiye hu yani waa kay riskan wayucqibu ilahay irbisiyeyhu muminkiya irbisiye riskan risiga fi dunya addunya dhaskiya riski irbisiye calaa daacati liajli daacati daacati lmu'min muminka daacadiis daraadiye وعn aنasi رadi الlahu taعala canhu khadimi rasuuli الlahi sala الlahu alay slam an rasuuli الlahi sala الlahu alay slam qala rasulka may ka gol ina alkafira gaalka ida camila huwa kafirka di soobiyo xasanatan winaag soobi wal winaag e iya soobi masalan samafala sameeyeyin gaaladi o samafala sameeyen wala soobiyaan li langan gargaarin langan kaalmayaha udcima wal goodiye biha bisababi اlxasana winaagi iyo nayo wal tarkiyo suubiyen daraadeediye ducmatan dacaam la goodiye ngurigalan badiya min addunya aakir almakale wali aakir kala fadan holan horumarti kolka kolkaooblankoon kaalmayaano isaan winaag sameeyma yon addunyakon gurugan badiye udcima walgoodiya biha bisababi lxasanati winaagiyo sameeyen sababkeedi ducmatan guru lagoodiye ducmatan dacaama min adunya lay bacd adunya adunya bacdisha lagoodiye wama lmuminu lama faidi lay fain allaha tacaala ilahi yadakilhu alikeediye law lilmumini xasanaati ankeediye fi laakhira fi ywmi aakhira ankeedi aakhira fi laakhirati aakhira ankeediye saas layna e eh, haddana wayucqibu ilahay irabsiye hu muminka irabsiye riskan riski rabsiya e yucdihi siya agiga camalihi saalix lamba camalkiisa imbadayi ilahay irsaalitan waasawele yani waa barbaariye wayucqibu ilahay irbisiye humankiya irbsiye riskan a irbisiye fi dunya adunya dhatiye calaa daacati liajli daacati daacati lmumin muminka daacadis daraadiye wafi riwaayatin in allaha taala ilahy laa yadlimu ilahay madulmiya mumina mumin madulmiya xasanatan makudulmiya yucdi ilahy yucda walsiye yucda biha bilxasanatiya fi dunya lisiye wayuجزa walang abaalguday biha biasana fi aakira وama lkafiruleyma fayuطcam walgudiya bixasanaati ma shay xasanaati amil amil camal falay lilahi taala ilahay darti si dunyaan camal fali walgudiya laybestas xata ida afla huwa kafirki adi deero ila aakhira aakira deeroa lam yakun xasanat yuجزa tuجزa biha lam yakun xasanat xasana law lilkafir mansugnadas xasanadaas oo yuجزa biha biاlxasana xasanadi ade lang abaalguda mansugnadas walashi dhom adunya dhamaysi sawa muslim cadaab la yaala gre wa fi riwaayati in allaha taala ilahay laa yadlim wa ilahay madulmiyaw muminan lang mumin ay xasanatan hal xasanaat makudulmiyaw yucdaa huwa muminka wala siye biha bilxasana xasanadiyeede fi dunya adunyada telaka siye wayujza walang abaalgude biha bisabab lxasana fi laakhira wayujza huwa muminka lang abaalgude biha bisabab lxasana fi laakhirati walanka abaalgude adunyan walka siye aakhiran yani wakasagtalankuwaasa wala adunya aakhiran wal siye waay walan jaasiye wama alkaafiru gaalkima fa yucam walguudiyelay bisababi xasanaati ma shay xasanaat bigadi yani bixasanaati ma shay wanaagyal shay lagoodiye camila huwa kaafirka camal falay lilahi taala ilahi dartisan soobi si dunya adunya dhatiyelakadaamtiyela kagoodiye hata ida afla huwa kaafirka hadii deero ila aakhirati aakhira deer lam yakun lah lilkaafiri man sugnaadas xasanatun winaag man sugnaadas asanadaaso yujiza huwa kaafirki lang abaal gudow biha bilxasana lang abaal gudow man sugnaadaso walaashi addunya lailankadadejiye yani wa kay masalan ba caafimaad lailakasiye addunya lailankadadejiye rawa muslim muslim iya adis wuriye an jaabirin radi lahu taala an qala rasuul lahi sala lahu ala huwa jaabir may ka goray qaala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulki may goray matalu salawaati salaad yaalo sifadood salawaat alkamsi shante kamatali naarin ka sifati naarin weli sifadiis oo kale waa jaarin dareeraw kamrin bi badan calaa baabi axadikum yamuru malaw calaa baabi axadikum adki baabshi korshay malaw yaktasil axadu hadka guboysado minhu min annaar kula yawmin kamsa maraad guboysado oo kale yalmidata shanta salaadood rawa may weriy adska muslim wa sida biyo jirkan nadiifiyaayan oo kaliya yani salaadbada tukutooda dunuubtan hoobadaas dunuub oo macnawi lang argaan iya hoobadaas walmacnawi e wal daahir ee rasuulka iskishibahay an jaabirin radi allahu tacaala an qaala jaabir may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may goolay matalu salawaati sifatu salawaati salaadyaalo sifadood salawaad alkamsi shante sifadood kamatali naharinka sifati naharin webisakidis oo kale waay naharkaas jaarin bi badan jaarin dareeraw naarkaas oo amrin bi badan calaa baabi axadikum yamuru huwa naarigusuge maraayo calaa baabi axadikum aadkin ilbaabshay korshay maraw mileran jarn yaktasil laad aadki gaboysla minhu min annaari webigeesa kula yawmin maalin kas hamsa maraad kan too gaboysla oo kale yalmid er santa salaad taasa dunuubtan daahiriyaang nadiifiyaang salaadin hoobta kus dembidiya nadiifiyaas salaadasi dhatan wali dembe suubidatan salaadasa nadiifiyaas saasi tan kale wali dembe samaydi tan kale nadiifiyaas ilaa isalkudiro salaaso alkudiro taasa dunuubki lankartarelii awama yura waa deerto muslimun algamru gamr macnaahu alkairu ki badan gamrin bi badan arh gamr alkairu lay waay macnaahu alkairu ki badan waay waan ibni cabaasin radi allahu taala anhuma gaala ibn cabas may golay samictu rasuulalahi degi sala allahu alayه wasalam yagulu rasuulka alku golo ma min rajulin rajulun rajul ma rajulkaas oo muslimun muslime yamuutu geeriyooda fayagumu gumaayan calaa janaazati janaazati rajul rajulkaas janaazis korshe arbacuna afartan gumaayan rajulan min rajulin arbiciintaas oo laa yushrikuna bilah lin widaajaan shan widaajaan ilaa shafaac lah ilahi shafaa akbalehum arbicin tasfiti rajul rajulka fisa shafacdi akbale wa janaazada dadka badashadi walalarajntan yan dadka badasnalbeanya sawa muslim masaajida lagatukdiya binaan lagatukdiya binaanka sefayleho beeroolangalane jamaalangalane masaajidka lagatukday sawa muslim muslim yawaadi kuriyey can ibni cabaasin radi allahu taala anhu qaala ibnu cabas may ka golay samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alay salam yagul rasuulka halka gola ma min rajulin rajulun minta zaaid ma min rajulin rajulun rajul majar rajulkaas oo muslimin xarakadaasa fiiriyahay waana muslimun day waay muslimun muslime majer rajulkaasoo yamuutu geeriyooda fayakumu huwa rajulka gumaayo calaa janaazatihi janaazati rajuli rajulka janaazadiis korshe gumaayan majer arbacuuna farton gumaayan rajulan min rajulin migile laa yushrikuna lilaajan bilahi alishayan shayan wilaajan muwaxidin ay odon ilahay muslimnimshari weelan ilaa hadi jiran fartonkaas korshe gumaano salaatu ilahay intooganba ilaa shafaca llahu ilahay shafaaca gole hum arbiciinti shafaacadii ogbale fi fi rajul rajulkaas yani agbale waay sawama yuri adis muslim imam muslim iya weri waan ibni mascuudin radi alahu taala canhu qala cabdlahi bin mascuud may ka golay kunaa un hani maca rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shay maca shay hani fi gubatin tende fishaya kasugnaani naxwan gariiban walan dhaw min arbaciin afartun walan dhaw faqala nabiyu aw may ka golay alaa tarla atarlawna atarlawna yani maraali hidina an takunu ini hataan rubuca ahli ljana jinadi hilsha farmilood milo hataan kulnaa maernay nacam ha qala nabiyu atarlawna maraali hidina an takunu ini hataan suluda ahli ljana sinadrsatannamenaam qala nabi walahi na walahi ladi nafsu muhamadin biyadi ini larju an may rajee an takunu ini hatan nisfa ahli ljana sinad hirse nisya ini hatan rajee wadalika alkawnu aanshadaas taasina saabitun wahaasinin way ana aljanata ana aljanata janat laa yadkulun galaanaha jinad ilaa nafsun ay galaas naftaas oo muslimatun muslimad elay galaas ee muslim i gaalay badan hooleron gaalada badan wama antum isin mahaneeri rasuulka sala allahu alayh wasalam fi ahli shirki bijanbi fi ahli shirki fi janbi ahli shirki ahli shirki dhinisadilsun bardhika mahaan ilaa ka shacrati tin laylmidatin shacradaas oo baydaaya shacradaas oo fi jildi thawr dugul magaar sheegi sunaati thawr alaswadi mido oo ka shacrati tin laylmid alasawdaa mido shacradaas oo fi jildi thawri dugul magaar sheegi sunaati thawrkaas oo alahmari muttafaqun calayhi xadiiskana muttafaq wa wa anhu an abi hurayrata miya an ibni cabaas le waanhu an ibni an ibni mascuud baroogne waan ibni mascuudin radi allahu taala an qaala cabdllahi ibn mascuud may goli kuna unhani maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilah rasul shay maca shayani fi gubatin tenda fishay kusugnaani naxwan gariiban walan dhaw yaani tendadoo ka jarni oo gariiban min arbaciin afartun walan dhaw faqala nabiyna umay tara loona maraadihidina an takunu ini hadasan maraadanagasana ini haatan ini haado doontan rubuca ahliljana jinada helshay rubac shay haadasan ahluljana jinada ka galab afar meel meelo signaga tan makraadihidina inti kalgeeba yani afar meelo meelo signaga tan sad meelo day mudo kal mudo kala nagdan oo ahluljana gulnaa uname nacam argeed wim so rubacka bedin badn kulnaa una maernay nacam may welay umati muxamad rasulka sala lahu alay slam umadis waakiru umatin waay umatin daboyti reeda jarti kalkan garnasheena gaabayi hadda kalkan yani rubac naga telilay umadoogi kala awe min aadam lakubilaaw ilaa datan anti bi lay rubac naga tan lilay eeda lan markas kulnaa una maernay nacama kala baawrajigi jarn kala nabiyna umay gole taraloona marhadlahidina an takunu inya tansulus ahli ljana jinada helsho sadmeel markilan ibi meelo sinaga tamak una maernay nacama ki oday rubaki bokolka badan suluse qaala nabi naome golay wallahi wallahi ladi macbuda kadhaarday nafsu muhamadin nabilahi muhamed naftis yadi yadi ladi ladi galantis kusugnaati kadhaarday ini ana la arju ana ana may rajeeyey an takunu ini haatan nisfa ahli ljana jinada helkooda nisyo haatan taasa rajee wadalika alkawnu aan sidaas taasana saabitun waxaasirun harin jarto dhabe mayo eri ana aljanata liana aljanata jinad iyo laa yadkulun galaana jinad ilaa nafsun lagalaas naftaas oo muslimatu muslimad wama antum isin mihaan fi ahli shirki binisbati fi ahli shirki ahlu shirki hadi lasing nisba mihidin isin muminiinta ting mihidin ilaa ka an yartin tin oo kale lamida ting shacradaasoo albaylaay ad shacradaasoo fi jildi tawri dugu magaarshi kasugnaati toorkaasoo aswaadi midoob dugu oo bislog midoob eh habato ting e cadaan kajarta makiliyara muminiinta saasaan yarin isin jinadan basaasan hankel gaalo kolku yani saas o ka shacrati tinga lamida ting shacradaasoo sawdaay midoob shacradaasoo fi jildi sawri dubu magaalshay kasugnaati sawrkaasoo lacmari gadud gubs gub dubu usadhon gaduude intis gaduude halinto mido ka jar saasa limid tin tin yaro ah tin yar eh, kolkan yani muslimiinta tin yartin saasa junada galaasan kabadaasan res muntakal gaalada diniga naartan badadaaya mutafaqun aleyh adisna mutafaq waan abi musa baurajika jar waan abi musa alashari radi allahu taala anhu qaal abu musa may ka golay gaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay ida kana yawm lqiyaama kana tamiwa ida kana ida xasala hadi asalo yawm lqiyaamati qiyaama maalinteed hadii xasalo yani rahay maybo dafac alahu ilahay dhiibe ilaa kuli muslimin lan kasto muslima intike yahuudiyan yahuudkan dhiibe aw nasraniya ama ko nasaaren dhiibe fayaqul lahu tabaaraka watacala ilahay may kagoolay hada gaalkan kan ey fikaakuka adkikifokiyo eh min anaari naarlako kufokiyo hooski naartikan aligeliye wada naarkufakuti salerelanka muslimke yahuudkasa lakafokiye وaفi رiوaayaةi marوiyati nhu an abi musa an النabi sala الlahu ليه slam qala nabi na may kole yaji may kooyi doona ywم اlقiyama fi ywم القiyama naasun dadya kooyi doona naas kaas oo min almuslimiina muslimiinta kumid bidunuubin alakooyan dunuubtaas oo amtaal iljibaali ka amtaal iljibaali buuriyaala oo kale yakfir llahu tacaala ilaahay dhaafe ley aa dunuubtiyeede lahum lilmuslim lahum linnaasi dadkaaso in dhaafe ley yani baaburajaaya lakija dembe oo buur oo buuriyaalo lamid alakooyan waa ilahay in dhaafe ley ley sawama yurewaadeska muslimoon وan abi musa ashcari radialahu taala an qal qala rasul lahi sala lahu ala slam ida kana ida xasala ywm lqiyaama qiyaama maalinteed hadii asalo darfaca allahu ilahay dhiibey ila kuli muslimin muslimka santikeen dhiibey yahuudiyan gaalko yahuudiyan dhiibe o nasraaniyan gaalko nasaare kristaankan dhiibe fayaqul lahu tabaaraka watacaala ilahay mayka golay hada gaalkan kan yafikaakuka khalaasuka fukiyow ka haabi kan alkifokiyow min anaari naarkasila kokfokiyo hada gaalkan gaalkan lakin dhiibi kan yani booski naarti kan algeliye adin naarti kubadbaadaas haadaa gaalkan kan e fikaakuka khalaasuka fukyawka haadi may wele fukyawka haadi marka wadalika arrinkaas xaasilon fa liana alyahuud wanasaara aimatu shirki walalaalihu yahuudi nasaarta maybua shirka i baadanama aimidiow waducaatulwidaaxati meelula dadanka weraan fasaade dadanka weraan haye walmudacuna lianwaaciha waalatiha may dadanka weeraayana bilaawdaayana mubdacuna bilaawdaayana gaalnimada iyo fisaadan oo ahay aalidiyay galabshee diyaarsadaayan kolkan dembiyaalki kaamilata qiyaamayo lagu reegayan mana hani addunyo yani bigayri cilmi yani wamin owsaari ladina yudiluna bigayri cilmina yo laihumbaardaayan mana inti dhumuyaaye inti kuli dunuubeyo laihumbaard gaalada humbaardaayan mumanki saasa lagfokiyo yani wafi riwaayatin marwiyatin canhu nabi musa an nabi sala allahu alay wasalam qaala nabiy nao may ka gore yaji may koy doonana yawma alqiyaamati fi yawm alqiyama naasun dad min almuslimiina muslimiin kumid ay e koy doon bidunuubin alakooyan dembiyaal dembin dunuubkajami dembiyaal alakooyayan dunuubtaas amtaal iljibaali ka amtaal iljibaali buuriyaalka haal lamid ayin dembiyaal may lakooyana amtaal ka amtaal iljibaal buuriyaalka jabalin jibaalka jami amtaal matalin amtaalka jami amtaal iljibaali buuriyaalka masalyaalkooda lamid ay alakooy doonaa yakfir allahu taala ilahay diyaaran diyaaran iya dhaafay ha dunuubtiede dhaafay lahum lilmu'miniina sam linaas dadkaas muslimiinta dhaafe baarajum ana rajul ilah sawama yula adska muslimun gawluhu gawl nabi nabo golshay dafaca ila dhiibey dafaca allahu ilahay dhiibe ilaa kuli muslimin yahudiyan wayahudiya o nasraniyan kagoli fayaqul lahu taala hada fikaakuka min annaari kagoli macnaa macna lgawli golkaas macnaa shay maybua ma jaa walikoyay xadis hadis lakafasira e fi xadii abi hurayr walikoy radi allahu taala an likuli axadin manzilun fi ljana famanzilun fi nnar falmuminu ida dakala mumin aljanata digal halag alahu kalafa khalafa may kukhaliif nagaday muminki alkaafiru fi naari kukhaliif nagaday maywali lianah ana alkaafira mustaxikun ki mududi lidalika alcadaab cadaabkaas kaasay mudi bisababi kufri wamacnaa fikaakuka furashada macneed anaka al kunta ahaaday kordhangmayhaasay lang yaho muminki ho mucaralanko lambandhikay lidukuli naari naar galawsha lambandhikiya horanghayti oo naartagiba manzila kulahayadongata wahada kan lakin fikaakuka furashada ahaadi lian allaha tacaala ilahay gadara ilahay gadare linaasi dadka cadadan an gadari cadadkaasoo yamla ilahay buyawha naarta ku buyaw faida dakala hadi galohaa naarti alkufaaru gaalo galan gaalada ba badan hadi galan bidunubi maka galaana yani mal dulmiyaayo bidunubi dunyaalsho ka galaano wa bisababi kufrinka galan saaru haadeen fi macna lfikaki furasho macnaheedi haadeen lilmuslimiina la furadi wallahu aclam maylia gowlu golun imam no ya hadisi fasra gowlu golu nabi nabo golshi dafaca allahu ilahay dhiibey ilaa kuli muslimin yahuudiyan an dhiibey o nasraani an dhiibey ilahay ka gooli fayaqul lahu taala ilahi ma eray hada kafirkan kan ewa sikaakuka mumin furashada ahaati min anaar lako kufrade ilahay sidaka gool goolkaas macnaashay macnaa macna gool goolkaas macnaashay maybo ma walaagi xadiis jaawa ma kooyay fi xadiis abi hurayra radi allahu taala an abi hurayra hadisa kooyo oo waa ko may likuli axadin qaala nabiyu mere likuli axadin axad kas mayn sugnaaday manzilu makana degoya fi ljana janada dhatiya manzilka ley wa manziluna fi naari naarta dhatiya kaley lan kasta oo ahad eho bini aadam e mumin e majar ilaa janadana boosgon yaal naartana boosgon yaal kalkun falmuminu lanki muminkahay idaa dakala hua muminka adi galo wal isku dhaxla red urista muatanil wal isdaalfiye kalku yani ko sagaalun i sagaal sagaal boqol i sagaal sagaal boqol i sagaal gaal eh wali onayo jine lahaayeen iyo adalki wareejiye yani wa kay yani wa kay booski ka naartana gaalada asalka wareejiye red yani wal isku sal dhaxle dhogti milo jir falmuminu mumin ida dakala huwa mumin hadi galo aljanata janada galo khalafa may kukaliif nagdeeye hu muminki alkaafir oo kukaliif nagde booski shayfa dheede fi naari kukaliif nagde furashadrisaasalajeed may weli gaalka may meelan galin lankin oo muminka e booski naartika lahaya gaalkan fadheede lin may lima wadalika arrinkaas ase thaabitun waxaasam arrin jarto dhabe may walianahu an alkaafira kaafirka mustaxiqun huwa kaafirka kimududiyo lidalika alcadaabi cadaabkaas kaase may kumududay bisababi bikufri bisababi kufriha kumududi wamacnaa fikaakuka furshada ahaade macnaheed mayba anaka ad may haatay mumin kunta haati mucaralan oo lambandhikay lidukuli naari naarto galowsha lambandhikiya haatay booska lahayti laakin waa hada gaalkan kan wa fikaakuka furshada haati kan alki furdi booski naartusi gale adina booski shay jinada wareegdi lian allaha tacaala ilaahay gadara huwa ilahay gadari linaari naartan gadari cadadan tirin gadari yamla huwa ala buuyaw ha cadadiyeede buuyaw faida dakala hadi galaano ha naarti hadi galaano alkufaaru gaaladi galaano bisababi dunuubin dunuubi lkufaari kagalaano wabisababi kufrin kufri kufaari gaalada gaalnimadi kagalaan yasaaru haadeen gaaladi في macna lfikaaki furasho boosye oo kale nagdaayan lilmuslimiina muslimiinta furasho nagdaayan a والله taala ilahay waan aclam ogaan badan